assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shanaad ee kitaabka dhibaatooyinka uu ka ilaalinayo markuu cidhiiri uu galo cidhiiriga uu ka bixinayo taasna xadiidkaabaa caddaynaya waxaa ka mid ah markuu da'weynaado ee uu hawl gabo inuu marka risqigiisa alla subxaana wa tacala u xifdayo risqi dhibya alla uu u diyaarinayo inuu xawaastiisa allah uu u ilaalinayo hadduu xawaastiisa isagoo xaaraamta ka ilaalin jiray indhihiisa iyo adimadiisa iyo dhegihiisa iyo waxyaalihii marka isaguna alla uu xifdeeyo oo halka ay dadka kuwa aan muxuu ahay cibaadada aan ahayn ay ka gaboobaane ilkuhu ka daataane durba indhabeelaane dhegihii iyo dhabarka iyo xanuunaane ee muuse waa ka dambaynaya haaliban kol hadduu qof toosan ahaan jiray abu isxaaq alshiraazi radi allahu canhu baa waxaa la sheegay isagoo aada u da'weyn ayuu haddana xawaastiisu kaamil u ahayd oo ilkihiisa iyo indhihiisa iyo dhegihiisa iyo taam ahaayeen markaasa lala yaabo la weydiiyey markaasu wuxuu yihi haadihi xawaasun xafidnaaha fi siqar faxafidaha allahu fi lkibar intaan yaryarayn baan xaaraanta ka ilaalin jirayoo markaasuu alla subxaanahu wa tacaala isaguna kolkaan weynaanay noo xifdey waxaa la arkayaa qof raggii la-ayniga ahaa mar hore dhalmadii ay ka joogsatay oo isagu dhalaya waxyaala marka alla ku xifdeen buu ka mid wuxuu sheegay nin caalima ah baa wuxuu maqlay nin waayeeloo da'weynoo weyn dawarsanaya markaasuu wuxuu yihi wayxa haada dayaca allaha fi اsigaari fadayacahu allahu fi lkibar markuu yaraabu alla dayacayo cibaadada alle aanu ilaalin jirinoo markuu gaboobay baa isagana alla dayacayo markaasuu tuugsanaya dawarsanaya waxaa ka mida ah in ubadkiisa alla uu xifdiyo ubadkiisa qaar baareen oo ahlucibaadihi iyo alla uga dhigo ayaa ka mida ah sidii nimankii mxuaha <clears throat> suurat lkaafi qisada kusoo aroortay darbigii uu dhisi toosin jiray qadar uu toosin jiray uu ku celeeyey carruur yaryara agoommo oo aabbahood uu nin saalixa ahaa ayaa kanzi meesha ugu aasan yahay alla wuxuu ku xifdiyey marka oo maalkoodii alla ugu xifdiyo inuu calaamadii tusinaysay inay ka baaba'do alla uga xifdiyey aboo salaaxiisii marka alla subxaana wa tacaala xifdigiisa addoomihiisa ku xifdiyayo waa fara badan yahay laakiin horta iyagu waa inay alla xifdiyaan alla subxaanahu wa tacaala waduud weeyaan oo shakuur weeyaanoo alla waa u mahadnaqaa addoonkiisu kol hadduu isagu xuquuqdii alla guto allana subxaana wa tacaala waa ilaalinaya waa dhaqaalaynaya ixfad illaaha tajidhu tujaahak alla ilaali hortaadaad ka helaysaay hortaadaad ka helaysaa marka isagu wuxuu ka wadaa wixii aad u baahnayd isagoo kaaga horreeyey oo kuu baylahtiro oo kuu hagaajiyay baad helaysaa qofkii ku dadka waxaa caado u ah hadduu qofku rabo inuu kuu sheego inuu wax kula qabanayo wuxuu ku leeyahay waa ku garab jooga lakin kaasii horreeya kaaga sii horreynaya hawshaadi kuma dhahayo allase wa watacaala wuxuu nebigu ka sheegay inuu kasii horaynayo oo qofkii intaanu isagu hawshiisii iyo inuu waxqabsadaba isku dayin allu waxaysuu diyaarinaya idaa sa'alta fas'al illaah markaad wax su-aalayso alluhu su-aal bani aadam waxba ha weydiisanayna alla weydiiso wa ida stacanta fastacin biاllah lianna alla subxaana wa tacala baryaduu jecel yahay bani aadamkasa baryadu waa necab yahay waa ka nabiguna yidhi sal ly slm man lam yas'al illaha yaqdab calayh qofkii alla aadan su-aal alla waa u cadhoodaa nin shaacirina wuxuu yidhi laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasl اladii abwaabuhu laa tuqlaqu laa tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wabunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu alla wuxuu caroodaa markaad su-aashiisa ka tagto bani aadamna markaad su-aasho ayuu cadhoodaa waida istacanta fastacin billah haddaad kaalmo dalbayso alla un ka dalab waclam ogow anna alummata ummadda oo dhan low ijtamacad hadday ku kulanto isku raacdo calaa an yanfacuuka bishayin inay wax kugu anfacaan oo wax kuu taraan lam yanfacuuka kuma anfaci karaan ilaa bishayin qad kataba allahu lak wax alla hore kugu qoray mooyaane wax alla hore aanu kugu qorin hadday ummadda oo dhan isku raacdo kuma tari karaan wixii ay kuu taraanu waa wax alla kuu qoray inuu yahay wain ijtamacuu hadday isku raacaan calaa an yaduruuka bishayin inay wax kugu dhibaan wax dhibaataa kugu geystaanna lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayka alla kuguma kuguma dhibi karaan kuguma ridi karaan ilaa wax alla hore kuugu qoray mooyaane ruficat alaqlaam qalimadii waa la qaaday qalimadii qadarka alla lagu qoray ee warqadihii waa laga kor qaado waa la iska dhigay wa isuxufu warqadihiina waa qalaleen warqadihii lagu qorayna waa qallaleen yani arrinku mar hore laga yaa la dhameeyey laga faaruqay wey rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiixi weeyaan axmed iyo xaakim iyaguna waa wariyeen xadiidkan kada iyo keyrkoodbaba wa fii riwaayati غayri tirmidi tirmidi keyrkii riwaayadooda riwaayadiisana waxaa ku jirtay wa axmed iyo cabdi bni xumayd iyo qaar kale weeyaane ixfad illaaha tajidhu amaamak halkay tii hore tujahaka ka ahayd ayay tantadu waxay dhahaysaa amaamak waana isla macno tacaraf ila allahi fi rakaa alla isbar waqtiga barwaaqada ah warka dhibaata la-aan aad ku jirta alla isbar yacni allagu waqtigaas bari oo cibaadayso buu ka wadaa yacrifka wuu ku garanayaa fi shida markaa dhibaato ku dhacday waclam waxaanad ogaataa ana maa akhta'aka wixii ku gafaayo lam yakun lisiibak inaan wax kugu dhacaya aanu ahayn wixii ku gafaa marna maadan hesheen marka waxba hawshan laayin oo tallaayin oo haddaan saa yeeli lahaa iyo hadhihin waa sida xadiid soo socdaa uu dhihi doono ina low tafac camala shaytaan wamaa asaabaka wixii kugu dhacaana lam yakun likhtaaka ku wax ku gafi lahaa marna ma ahayn wax hore un alla kugu qoray waclam waxaanad ogaataa ana anna anasra maca asabr guushu sabirkay ku jirtaa wa ana alfaraja maca alkarb farajkuna wuxuu ku jiraa marka uu muxuaha marka ay kurbadu ku hayso markaay kurbadu ku hayso aad faraj ugu dhowdahay waa qofka isagu kurba la-aanihi wuxuu tawaqucayaa inay kurba ku dhacdo qofkii kurbadu haysasa isagu wuxuu filanayaa faraj buu filanayaa wa ana maca asabri maca alcusri yusraa shidadana waxaa la jirta yusri baa la jira markii shida kugu dhacda yusrin baa la jira sidaalba qur-aanka uu sheegay fa ina maa alcusri yusran ina maca alcusri yusran marka xadiidka qaybtaa hore ee tirmidi uu wariyey isagu uu sheegay oo waa xasanu صaxiix buu yidhi sheekh alalbani se saxiix buu isagu ka dhigay fi saxiix aljaamic sagiir saxiix buu kaga dhigay xasan ma ku darin yani intantada kale marka iyada axmed iyo waxaa wariyey cabdi bni xumayd iyo aan leenahay iyaga riwaayadahooda waxaa badankooda waxay u badan yihiin in wax dacfi uu ku jiro tu inqitaac uu ku jiro iyo tu qof daciif uu ku jiraba laakiin iyaga naftooda mid waxaa ku jira mid xoog badan baa ku jirta waana riwaayaadkaasuna waa istaageersanayaan gaar ahaan faqaraadkan qaarkood tacaraf ila اllahi firaqaa yacrifka fi shidda iyadu riwaayaad saxiix ah ayayba gaar ugu soo aroortay oo nin la yidhaaha abulqasim ibni bushraan fii amaalihi ayaa ku wariyey eh, abu hurayra kaga wariyey mxua eh, abubakr ibn abi caasimna isaguna fii kitaabi sunna ayuu ku wariyey axmed iyo xaakim iyo tabarani iyo abu nucaym iyo mxua abu bakrin ajuri iyaguna ibn cabaas iyo waxay ka wariyeen abu saciid marka riwaayad fara badan buu leeyahy waxaana jirta riwaayo kale oo iyaduna mxuu ahay macnaha ka taageeraysa oo waxay dhahaysaa man sarahu an yastajiiba allahu lahu cinda الshadaa'id wاlkurab falyugtir adducaaءa fi الrakhaa qofkii jecel inuu waqtigu shiddada ku dhaco alla alla berigiisa uu aqbalo markuu dhibaato laayahay alla bariga habadiyo kolkaasu alla subxaana watacaala ka aqbalaya laakiin hadduu sidoo kale intuu siduu qaafil isaga yahay allaba uu ilowsan yahay markii dhibaata ay ku dhacdo allahayo allahayo uu yidhaah gacmaha kuru taago taasu waa midu alle subxaanahu wa tacaala hadhowna kolku dhibaatada ka baxay uu ilaawo si isagoon dhibaata ku dhacdayba alla aan u beriyin oo kale uu iska dhigo waa xaaladu mushrikiinta alle subxaanahu watacaala ku sheegay faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila albar idaa hum yushrikuun xadiidkaasuna marka isagu kan dambe waa xasan weeyaan oo waxaa wariyey min riwaayati abi hurayra ka wariyey التirmidiy والxaakim alhamis الraaبع xadiidka afraad can أنس رadي الله عanهu qaala inakum latacmaluuna acmaala idinku waxaad samaysaan camalo oo hiya adaqu ka dhuuban oo ka dhumucya fii acyunikum indhihiina xaggooda yani saad idinku u arkaysaan min ashacari tin xabad tina idinkala yar kunnaa nacuduhaa waxaana ku tirin jiray calaa ahdi rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam waqtigii nabiga sal l sl min almuubiqaat anigu waxyaalaha dembiga waaweyn ee lagu halaagsamo yaan anagu ku tirin jiray idinkas waxay idinkala dhuuban tahay tinna waa idinkala yar tahay waa dadka qalbigoodu siday kale yihiin bay aragtidooda u kala duwan tahay oo qofka iimaanka weyn wixii dembi uu galo oo dhan waa la weynaanaya qofka kalese wuxuu uma aabayeelayo rawahu albukhaariy wa qaala almuubiqaat اlmuhlikaat alkhamisu can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaal in allaha tacaala yagaaru alla subxaanahu wa tacaala waa masayraa wa gayrat اllahi tacaala alla masayrkiisuna waxaa weeyaan an yaأtiya almar'u qofku inuu la yimaado maa xarama allahu calayhi wax alle ka xaraameeyey hayrada ama masayrka waxaa lagu magacaabaa qofku inuu ka ficilooda u ka dhiidhiyo wixii uu gaar u lahaa ee lala soo dhex galo sida haweenku marka reerkoodii iyo ninkoodii iska lahayn markay naag kale ugu timaado siay u masayraan oo kale ninku hadduu islaantiisi iyo rag kale iyo ku tuhmo isaguna waa masayraya marka waxa qofku gaar isaga lahaa oo laga soo dhex galo qof kale uu la soo wadaagsado ama soo hunguriyeeyo xanaaqa uu ka xanaaqayaa hayra layidhaha marka alla subxaanahu wa tacaala addoomihiisi isagu u abuuray ee uu arsaaqay xaaraantii uu ka manciyey inay ku dhacaan oo shayطaan uu muxuu ahaay qayb ku yeesho yuu ka cadhoonaya alla subxaanahu wa tacaala muttafaqun calayhi wاlgayratu bifatxi اlgayn giira miah waa hayra bifatxi اlgayn wa asluha alanafa ficileeda laga ficiloodo weeyaan waxyaalaha aan qofka munaasib u ahayn xadiidkan marka wuxuu kusoo noqon doonaa kun iyo sideed boqol iyo lix lambarka abuu ku imaan doonaa aakhir alkitaab in sha allah السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى اه عليه وسلم يقول إن ثلاثة سدح سدح nin min bني إسrاaئيل بنو إسrاaئيل ah abrasa mid baras leh وأqرca mid alle uxiir ah tima aan lahayn وأcmىa mid indhala araada allaahu alla wuxuu doonay an yabtiliya inuu imtixaano saddex nin oo asxaabucaahaad ah mid weliba jiro uu qabo saddexdoodana ay fuqaro yihiin yuu alla doonay inuu imtixaano oo horta hore nicmo uu ku imtixaano nicmadii uu siiyo qof walbaba jiradii uu ka zuuliyo xoolana uu siiyo marka goortii dambena shukrigii inay guteen iyo kale uu ku imtixaano iyo alla doona marka alla waa imtixaana waa in la iska marka alla markuu nicmo ku siiyo nicmadaas inay imtixaan tahay baa suurowda ah isku ilaawin alla yaanu kaa qaadin haddii aad fikriyadii gudan weyda uu sidhaaho sida alla uu yihi walanabluwannakum eh, maya wanabluwakum bishari wاlkhayri fitna waxaan idinku imtixaanaynaa khayrka iyo sharkaba fitnatan yani imtixaan marka alla inuu imtixaanu doonay fabacaثa ilayhi malakan malag buu u diray faأtى alabrasa baraslihii buu u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ayu shay-in axabu ilayka maxaad wax la arka ugu jeceshahay qaala lawnun xasanun midab quruxsan wa jildun xasanun iyo dub quruxsan wa yadhabu cannii iyo inuu iga zuulo aladii qad qadarani الnaas kun ay dadka ugu nacbeen ugu naceen igaga carareen barasle ay leeyihiin inuu iga zuulo yaan ugu jeclahay famasaxahu gacantuu mariyey fadahaba canhu qadaruhu wixii dadku ay kaga yaqiiqsanayeen ee jiradaas ah ayaa ka baaba'day wa ucطiya waxaana la siiyey lawnan xasanan midab quruxsan baa la siiyey qaala markaasu wuxu uhi fa ayu lmaali axabu ilayka maalna maxaad ugu jeceshahay qaala اlcibilu geel buu yidhi awil baqaru bisallo buu yidhi geel buuna ahaayo soo socdaa tusin doone shaka raawi raawigii baa kala sheekeeyay ninkanu midii uu doortay fa ulqiya waxaa la siiyey naaqatan cushara tanaa tusinaysa marka wuxuu doortay inay geelahay hal oo dhalaysa baa la siiyey cusharaa iyadaa isagaa sharxi doonee jamceeduna waa cishaar waxa weeyaan hasha rimaygeedii laga joogo toban sanad toban bilood gelo labayo toban bilood uu ku dhasikeedi soo dhawaaday weeyaan midda dhalmada cusub ee toban habeen ee meelaha dhallanaydna iyana iyadana waa la yidhaahaa fa qaala markaasuu yihi baaraka allahu laka fi allah kuu barakeeyo fa ata alaqraca eh, aqraci allo xiirkiibuu u yimid xiiraygii ahaa fa qaala wuxuu yidhi ayu shaayin axabu ilayka shaygee baad ugu jeceshahay wax la arko maxaad ugu jeclaan lahayd qaala shacrun xasanun tima quruxsan wayadhabu canii hada aladii qad qadarani الnaasu iyo inuu iga zuulo wax kada madaxa hoolhoolan ee dadku ay igaga yaqyaqsadeen famasaxahu gacantuu mariyey fadahaba canhu waa ka zuulay wa ucطiya waxaana la siiyey shacran xasanan tima quruxsan baa la siiyey qaala markaasu wuxuuna yidhi fa ayu lmaali axabu ilayka xoolana maxaad ugu jeceshahay qaala albaqar lo buu yidhi kan ma aanu shakinin marka lo buu yidhi waa inu kuwii hore marka geel yidhi fa ucطiya baqaratan waalidaa sac ayaa la siiyey wa qaala wuxuuna yidhi baaraka allahu laka fiiha allah kuu barakeeyo fa ata alacmaa indhoorihii buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka sheegeebaad ugu jeceshahay waxal arka maxaad ugu jeclaan lahayd qaala an yarudda allahu ilaya basari indhahaygiina alla ii bixiyo fa ubsira annaasa dadka aan kala arko famasaxahu wejiguu gacanta u mariyey fa radda allahu ilayhi basarahu indhihiisii baa alla u soo celiyey qaala wuxuuna yidhi faأyu اlmaali axabu ilayka xoolaha keed ugu jeceshahay qaala اlhanam ari ari baan ugu jecel buu yidhi <clears throat> fa ucطiya waxaa la siiyey shaatan waalidaa wanay dharaysa baa la siiyey shaatun marka la yidhaaho ka iyo ka iyo idih iyo riyaad mid walbaba waa keentaa neefka ariga dhan way faantaja haadaani labadani waa ka dhaliyeen kii geeliyo lo-da weeyaan wawallada haada kanna waa ka dhaliyey labada waa isku mid antaja iyo wallada laakiin lafdigaa kala duwan oo xoolaha ayay ku kala duwan yihiin sida soomaalidu waxaa jirta xoolaha lo-da iyo adhig iyo geel iyo qaar kan loogu isticmaala kanna aan loogu isticmaalin baa jira marka neefka geela ama neefka lo-da dhalmihiisa intaaj baa lagu magacaaba ka kale ariga ana wilaada isaga lagu magacaabo sida haweenka oo kale haweenka waa umushay baa la yidhaahaa marka waa dhashayna iyadana waa la yidhaahaa fakaana lihada waadi min alibili walihada waadi min albaqari walihada waadi min alhanam kan waxa uu ahaaday oo uu yeeshay tog geela kana tog lo-a kana tog ari ah tog buuxa barakadii ducadii nabiga malagga ayaa la socotay barakadeedii ثuma inahu malagii atal abrasa barasihii buu ugu yimid fii suuratihi wa hay-atihi suuraddiisii iyo shakligiisii siduu ahaa markuu faqiirka ahaayee uu baraska lahaayee jidhka dirdira sidii isagoo iska soo dhigay buu u yimid malagii faqaala wuxuu yidhi rajulun miskiin waa nin miskiin ah inqaطacat bi ay ila go-day alxibaalu xarkihii yani sababiaan ku jidmari lahaa fii safari socdaalkaygan falaa balaaqa lii jidmar ma haysto alyawma maanta ilaa billaahi xag alle mooyaane uma bika haddana adiga mooyaane marka kolka alle iyo subxaanahu wa tacaala qof bani aadama la isku larayo waa in aadaabtaa la ilaaliyo oo uma la isticmaalo umada ilan waxay tusisaa xagga carabiga kala dambayn inay labadaas shay kala horreeyaan oo weliba kala fog yihiin bay tusisaa siday soomaalidu yidhaahaanoo muxuu adiya alle isagay horraysaan qofkay ba horraysiiyaanoo adiyo allaan ah, magan u ah iyo adiyo allaan idin idin hoos alla iyo adiyo allaan isku qiin hallayn wax sidaasay yidhaahaan marka waa in la yidhaaha allah uma bika ama bifulaan as'aluka waxaan kugu baryaayaa ku weydiisanayaa biladii acطaaka allihii ku siiyey allowna alxasana midabka quruxsan wiljilda alxasan iyo maqaarka quruxsan walmaala iyo xoolaha ku siiyeye baciira neef geela baciirkana marka isagana neefkii geelahoo dhan hal iyo awr wuxuu yahayba waa la yidhaahaa atabalagu bihi aan ku jidmaro fii safari socdaalkayga faqaala markaasu wuxuu yidhi alxuquuqu kaiira imtixaankii baa yimid imtixaankii labaa ku dhici doonta xuquuqdu waa fara badan tahay xoolahan farahoodauna arkine xuquuq badan baa igu xidhiidha dad badan baan hayaa faqaala markaasu wuxuu yidhi malagii kaannii acrifuka waxaad imoodaa inaan ku garanayo alam takun abrasa miyaadan ahaan jirin mid baras leh yaqdaruka annaasu dadka kaa yaqyaqsadaan faqiiran oo sabool ah faacطaaka allahu alla uu ku siiyey maal ku siiso maa asoo ninkii aan aqaanay mihi faqaala markaasu wuxuu yidhi inamaa waridtu hada almaala kaabiran can kaabir adeer waad igu gaftay ninkaad moodaysa anigu mihi maalkayganka waa maal hidda ahoo aabbahayaba nin maalqabeenan ka dhaxlo awowgiisoo maalqabeen isna ka dhaxlo xoolo xero ku jira weeyaan ninkaasu ma aanu inkirin jiradii ee wuxuu inkiray faqirnimada ilan faqirnimada waxyaalaha la isku caayo ayay ka mid tahay jiradase dadka iskuma caayaan faqaala markaasuu wuxuu yidhi in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta haddaad been sheegayso allah ku celiyo sidaad ahaan jirtay allah kugu celiyo wa ata alaqraca muxuuaha xiiraygii buu u yimid fii suuratihi wa hay-atihi suuraddiisi iyo shakligiisii buu ugu yimid faqaala lahu midla maa qaala lihaada kan siduu ku yidhi oo kale isna ku yidhi waradda calayhi wuxuuna ugu jawaabay midla maa radda haada kan wuxuu ku jawaabay oo kale faqaala markaasu wuxuu yidhi in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta wa ata alacmaa indhoolihii buu u yimid fii suuratihi wa hay-atihi faqaala markaasuu yidhi rajulu miskiin wabnu sabiil inqaطacat bi alxibaalu fii safari فlا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثمa bك أسألka بالذي رadd عalayka بصرك waxaan kugu baryayaa allihii mxuu ahaay kuway indhaha kuu bixiyey saddexda ninba alluu ku baryey marka nebiguna alيه الصلa wuxuu faray qofkii alla wax nagu barya inaan la qadinin man sأlكم bالlahi faأcطuuه bu nebigu عalيه الصلaaةu وaسلaam marka kan mooyaane labadii kaleba way qadinayaan shaatan wanay baan ku weydiisanayaa ataballaqu biha aan ku jidmaro fii safari fa qaala markaasu wuxuu yidhi kankadu waa qirtayoo qad kuntu acmaa waan la aan jiray farada allahu ilaya basari alla indhihii buu ii bixiyey faqiirna marka aan haayo maalkana alla isiiye weeyaan fakud maa shi'ta waxaad doonto qaado wadac maa shi'ta waxaad doontana iskaga tag fa wallaahi allaan ku dhaartae laa ajhaduka kugu dhibi maayo alyawma maanta bishay-in wax daraaddi kugu dhibi maayo akhadtahu lilaahi caza wajalla dar al u qaadatay xoolahayda kale waxa aad ka qaadato dhig iyo ku canaan iyo aan kuu geysto ma jirto waxaad doonta aduu ka qaado waxaad doontoon iska dhaa qaala markaasuu wuxuu yidhi amsik maalaka hayso maalkaa hadduu ismuujiyey marka malagii fa inama ibtuliitum waa la idin imtixaanay faqad radia allahu canka alla waa kaa raali noqday wasakita calىa saaxibayka labadaa nina saaxiibadaa ana alla waa u cadhooday eh muttafaqun calayhi marka waxaa ka a waxyaalaha alla dadka ku imtixaano caafimaadka iyo maalkaa ka mida marka haddii uu qofkii shugrigeeda uu gudan waayana in alla ka qaado ayuu musa si uu nin shaacir u yidhi idaa kunta fii nicmatin farcahaa faina almacaasi tuziilu الnicam haddaad nicmo ku dhex jirto nicmadaa ilaasho oo xaslo ilan macsiyooyinku nicmada ayay zuuliyaan xadiidkuna waa muttafaq calayh annaaqaة اlcusharaa waxaa bidami اlcayn wafatxi الshiini wa bilmadi cusharaa la yidhaha hamse gadaal lagaga daro waya alxaamilu waa midda dhaysta ah qowluhu antaja wa fii riwaayatin fanataja oo ah hamse aan lahayn macnaahu macnihiisuna waxaa tawallaa nitaajaaka dhalinteedii isagu la baashiray isaga ka dhashaday waannaatiju linnaaqa qofka hasha ka dhalinaya naatij lagu magacaabaa kalqaabilati umulisada oo kale wa marka haweenayda ta ka umulisa waxaa la yidhaahaa qaabila la yidhaahaa ee carabiga lagu yidhaahaa qofka neefka geela ama neefka lo ka dhaliyana naatij baa la yidhaahaa qofka neefka ariga ka dhaliyase muwallid ayaa la yidhaha wa wallada haada huwa btashdiid اlaam ay twalaa wilaadataha ka dhalinteeda isagaa la tawiliyey wahuwa bmacnaa nataja fi الnaaqa natajadii unbuu la mid yahay falmuwalid wاnnaatiju wاlqaabila bimacna saddexdaasuba isku midoo waa qofka wax ka dhalinaya laakiin waxaa kala duwan erayada ayaa kala duwan laakin hada lilxayawaan kanu xayawaanka ayaa iska leh wadaka ligayrihi ka kalena waxaa le kayr xayawaan baa le dadkaa leh yani kan ugu dambeeya ee qaabilada ayaa waxaa le dadkaa leh labada kalese xayawaankaa leh wa qowluhu inqaطacat biya alxibaalu huwa bilxaa xibaal jibaal meah waa bilxaa almuhmala wa almuwaxada ay alasbaab sababihii ka go-aan ku jidmari lahaa weeyaan wa qowluhu laa ajhaduka macnaahu laa ashuqu calayka kugu dhibi maayo fii raddi shayin ta'khuduhu aw tatlubuhu min maali inaan kaa soo ceshado waxa aad qaadanaysaan aada qaadatay ama aada dalbatay oo maalkaygaa inaan kaa soo ceshado kugu dhibi maayo wa fii riwaayati albukhaariyi laa axmadu kugu ammaani maayo kugu ammaani maayo kugu mahadnaqi maayo bay ahayd waxaad ka tagtay si fiican baad yeeshay haddaad ii dayso kuma dhahayo bilxaa almuhmala waalmiim wa macnaahu laa axmaduka bitarki shayin taxtaaju ilayhi wax aad u baahan tahay oo iga tagtay kuguma ammaanayo kuguma shukriyayo kamaa qaaluu sida u yidhaaheen oo kaleu la mid yahay laysa calىa tuuli اlxayaati nadam yani calaa fawti tuula yani mudaafka u qadaran sida taas ba ugu qadaranya oo kale nolosha dherarkeeda maxaa qoomama male yani nolosha dherarkeeda oo ku dhaaftay qoomama male bay ka dhigantahay الsaaبع عن أbي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال الكيس من dاn نفسه وعمل لma بعد الموت والعاaجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الlahi alkayisu qofka caaqilka ee caqliga badanu man daana nafsahu waa qofka naftiisa xisaaba tunooligaas xisaaba wa camila una shaqaysta lima bacda almowt geerida wax ka dambeeya yani aakhara u camal fasha wاlcaajizu qofka nacaska ihina ee makasli aan caqliga lahaynina man abdaca nafsahu hawaaha qofka naftiisa raacsiya way waxay jeceshahay kusii daaya waxyaalahay nafta ay jeceshahay ee maladaadkeeda ah watamannaa cala allahi allana ku tamaniyo oo khayr ka fisha khayr aan u shaqaysanin kaasaa la yidha caajiz ah buu leeyahay xadiidkan rawaahu aلtirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiid xasana weeyaan buu yidhaha tirmidi waana xadiidkan kada sanadkiisa dacfi baa ku jira oo sheekh alalbani xafidahu اllahu waa daciifiyey wuxuuna ku daciifiyey ruwaaddiisa waxaa ka mid a ah nin la yidhaha abubakr bn abi maryam alghassaani ninkaasaa ku jira ninkaasuna wuxuu ahaa nin xaafid ah laakiin goortii dambe oo kutubtiisii iyo gurigiisa intaa tuuga usoo dhacday kutubtii wixii laga xaday ayuu xumaaday muxua ah, xifdigiisu xumaaday ninkaasaa ku jira marka xadiidka sidaasu ay ku daciifiyeen laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay shawaahidtiisaana waxaa ka mida mid oo e, sunan ibni maajah ku jira oo isagu xasan ah kuwo kale oo alimaam asakhaawi uu ku sheego kitaabkiisa la yidhaha almaqaasid alxasana iyo iyagoo mid walba waxa ku jir jireen laakiin waxaa ku jira sanad oo waxaan eh, ujeeda shaahid xasana baa ku jira oo waxaa weeye ibnu cumar radi allahu canhuma yaa wuxuu ka warinayaa nebiga sala allahu alayhi waali wasalam in inuu nin ansaari weydiiyey oo wuxuu weydiiyey yaa rasuula allah ayu lmu'miniina afdal mu'miniinta kee ugu fadli badan markaasuu yihi axsanhum khuluqan kuwaad ugu akhlaaqa wanaagsan weeyaan qaala faayu lmu'miniina akyas mu'miniinta keebaa ugu caqli badan qaala markaasuu yihi akharuhum lilmowti dikraa wa axsanuhum lima bacdahu isticdaada waxaa ugu caqli badan ka ugu hadalhayn badan geerida ee uguna fiican u diyaargarow waxa geerida ka dambeeya uu u diyaargaroobo oo aakhiro u diyaargaroobo kaasa ugu caqli badan ulaa'ika alakyaas kuwaasa ah kuwa caqliga badan xadiidkaasna marka ibnu maaja baa sheekh alalbani xasan ayuu ka dhigay fii صaxiixi sunan ibni maaja wa fii silsilaةi اlaxaadiidi labadaba marka xasan buu kaga dhigay marka kole hadduu xadiidkanuna marka xadiidkaas si fiican buu uu waafaqsan yahay ilaa intan dambe ee alcaajiziga ah mooyaane oo iyaduna muxuuha inta kale laga fahmaya mooyaane marka xadiidkan kada si uu u daciifiyey sheekh alalbani waxbaa ku jira waxaan filayaa xadiidka inaanu xasan ka yarayn eelan shawaahid kalena waa uu leeyahay qaala الtirmidiyu wagayruhu min alculamaai macnaa daana nafsahu xaasabaha qofka isxisaaba weeyaan waxaa jiri jiray culamadii muslimiinta awaa ah ahayd nin la dhihi jiray alxaaris ibni asad almuxaasibi wuu isxisaabi jiray habeenkii markuu soo hoydo maanta wuxuu qabtay oo dhan buu dib ugu noqon jiray markaasuu wixii xumaa ee dembiga ka dhacay oo dhan kolkaa ka tooba keeni jiray marka qofku waa inuu isxisaabo ayaa loo baahan yahay camalkiisa aanu isaga soconin sida xoolaha kale aanu isaga soconine xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa isu miisaamo الثامن عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم min xسن إسلام المرء تrkه ma laa yعنiihi xadيiث xasن rawاه التirmidiي وغayruه min xusni islaami اlmar'i qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mida muslim wanaagsan inuu yahay tusinaysa tarkuhu ka tegiddiisa maa laa yacniihi waxaan faa'iida u lahayn waxaan faa'iida u lahayn inuu iska dhaafo oo had iyo goor uu ku shuqlan yahay wax un faa'iido u laho ama adduunkiisa ama aakhiradiisa ah ama wax nafci uun u aynu ah ku shuqlan yahay yaa ka mid ah qofka islaamnimo wanaaggiisa marka dadka muslimiinta waa kale islaamnimo fiican yihiin marka qofka islaamnimada wanaagsan calaamaad lagu garta baa jira oo waxaa ka mid a ah inuu waxyaalaha maalaayacniga iska dhaafo oo waxyaalaha eh, muhimka un had iyo goor uu ku shuqlanaado xadiidkan kadana waxa weeye sheekh sheekh الnawowi radi allahu tacaala canhu xadiidka xasan buu ka dhigay xadiidkuna xasan waa ka wen yaho waa صaxiix sheekh alalbani xadiidkan kada صaxiix buu ka dhigay oo mxuu aha mxuu ahaayey sanadkiisan kada hadduu xasan yahay shawaahid kale ayuu leeyahay waxaa ka mid a mثلا أحmed baa wariyay طbrani عan الxaسن بn عalي alxaakim baa isaguna wariyey fi اlkuna oo wuxuu ka wariyey abu bakr buu ka wariyey الshiraazi ayaa isna ka wariyey fi alqaabi wاlkuna buu kaga wariyey can abi darin الغifaari marka shawaahiddaas uu leeyahay oo xadiidku waa صaxiix الtaasicu can cmra radي allahu canhu عan الnabiyi slى اllahu عalيh walih waslم qaala laa yus'alu almar'u fiima daraba imra'atahu ninka lama su-aalo muxuu naartiisa ku dilay war salaanta maxaad xalig u dishay lama yidhaaho rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidka wariyey wagayruhu iyo kayrkiina waa wariyeen laakiin xadiidkan kadu daciif weeyaan isagu xadiidkan kadu daciif weeyaanoo sheekh alalbani waa daciifiyey daciif aljaamic asagiir iyo irwaa'i alghaliil labadaba waa uu ku daciifiyey xadiidka waxaa wariyay marka eh, abu daawuud wa axmed wabnu maaja saabinku ku daciifayna waxaa ku jira sanadkiisan in la yidhaaho daawuud ibnu yaziid alawdi waana daciif sheekhiisa oo la yidhaho cabdiraxmaan almusallami isaguna waa majhuul labadaas sababood buu marka xadiidku daciif ku noqday marka xadiidkinkadu daciif weeyaana sharax sharax iyo marka waxba inoogama bahan <clears throat> baabun fi taqwa alla kacabsiga qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi dadkiina mu'miniinta oo alla ka cabsada cabsidiisa runta ah ee alla umutay ka cabsada wa qaala tacaala faataquu allaha ma statactum alla ka baqa intaad kari kartaan wa haadihi alaaya aayadan tada dambe mubayinatun waxay caddaynaysaa lilmuraadi min alulaa ta hore waxa loogala jeedo alla siduu mutay uga cabsada marka la yidhaaho midaasu waxaa wey mid la kari kara maaha xaqa alla oo muto oo dhan lama oofin karo marka aayaddan waa ku cuslaatay saxaabadii ridwaan ullahi calayhim markii ay maqleen marka tana alla ku caddeeyey oo yani wax tabartiinna si aad kari kartaan siduu alla muto oo dhan ma oofin kartaan laakiin tabartiinna idinku dadaala weeyaan waqaala qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanu itaquu llaha waquluu qowlan sadiida dadkiina mu'miniintu alla ka baqo oo hadal toosan oo sawaabaho wanaagsan ku hadla sadiidka marka qowlka sadiidka waxaa la yidhaha midka sawaabka ah mustaqiimka ah hadal wanaagsan had iyo goor ku hadla wal-aayaatu fi lmri bitaqwa kahiiratu macluuma aayadaha ku saabsan amarka taqwo la isfaray way fara badan yihiinoo waana la yaqaanaa markaasu haddana nooc kale oo aayadaha taqwada ku saabsan ah oo kuwa taqwada wanaageeda ka warramaya ah ayuu haddana ku darayaa markaasu wuxuu yidhi wa qaala tacaalaa ومن ytaqi الله yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib qofkii alla ka baqa alla fare makraj meel uu dhibaatada uga baxo u ku dhibaato galoo dhibaatada meel uga baxo iyo alla u samaynayaa wuxuuna ka arsaaqayaa meel aanu ka filanaynin meel aanu lahayn meeshaasaa wax kaa soo gelaya ayaa uu alla risqi uga keenaya hadduu xaaraamta iska ilaaliyo marka xaaraamtii ma tabaayo oo ma baahanayo risqi xalaala oo ka fiican oo ka dhib yar buu alla siinayaa wa qaala tacaalaa in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum allahu bifadli cadiim dadkiina mu'miniinto haddaad alle ka baqdaan yajcal lakum alla wuxuu idin yeelayaa furqaanan furqaan buu idin yeelayaa marka furqaan waxaa lagu fasiraa wax kala bixiyo xaqi iyo baatilka kala bixiyo yani qalbigiina nuur idin gelinayaayo wuxuu ka dhigayaa qalbi xasaas ahoo waxgarad ahoo sharki iyo iyo khayrka kala bixin ayuu ka dhigayaa wayajcal lakum wayukafir cankum wuxuuna idinka dhaafayaa sayi'aatikum dunuubtiini idinka dhaafay yani waa idinka qarinayaa weeyaan kafara marka la yidhaaho iyo kaafir iyo macnaheeda asalka ah waa qarinta dembigiiniba alla idinka daboolaya idinka qarinaya xataa idin ogeysiin maayo lidinma sheegayo wayغfir lakum waana idin dembi dhaafayaa wallahu du lfadl اlcaظiim allana kii deeq weyn le weeyaan wاlaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma aayadaha baabka kada taqwada khayrkeeda iyo wanaaggeeda ay leedahay aakhiriya adduunka ay leedahay ku saabsanna iyaduna waa fara badantaho waa la yaqaana وأma الأxaadiiثu faالأول عan abi هurayraةa radي allahu canhu qaala qiila ya rasuula الlah waxaa la yidhi rasuulka allow man akramu الnaasi dadka yaa ugu sharaf badan qaala markaasuu yihi atqaahum kuwada ugu cabsi badan kuwada ugu alla cabsi badan ba ugu sharaf badan qaaluu markaasi waxay dheen laysa can haada nas'aluka kaa kuma su-aalayno taa waa naqaanaa waa ka aayadaba alla ku warramay ee uu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum iyagu marka waxay rabeen carabta inuu qabaa u kala sooro oo u kala fadilo oo yidhaha qabiil heblaa yaa ugu sharaf badan qabiil sidaa uu yidhaaho marka waxay dheen dadka yaa ugu sharaf badan dadkana kolka carabtay ka wada markaasuu nebigu sal lla alay slm wuxuu yidhi dadka waxaa ugu shar badan kooda alla ugu cabsi badan markaaseen kaama rabno qaala fayu markaasuu haddana wuxuu u maleeyay inay u sheegayaan xagga dhalashadada abtirka yaa ugu dhalasho fiican markaasuu wuxu uhi fayuusufu nabiy llahi bni nabiy llahi bni nabiy llahi bni khaliil illah kaasaa ugu sharaf badan ugu dhalasho fiican yuusuf oo nebigii alla ah oo nebi alle oo yacquuba wiilkiisa ah oo khaliilkii alle oo ee nebi alle oo isaguna isxaaq ah wiilkiisii ah oo khaliilka alle ibraahima ah wiilkiisaas ah. afar nebi oo isku aftirsatay halkaasaa laga helaa marka kaasaa ugu sharaf badan haddaad dalasho sheegaysaan qaluu laysa can hada nas'aluka kaa kuma su-aalayno qaala facan macaadin alcarabi tas'aluunii ma carabta hiddooyinkoodii iyo qabaaishoodii say kala yihiin baad is su aalaysaan khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqhuu kuwooda ugu khiyaarsanaa jaahiligii yaa islaamnimadana ugu khiyaarsan hadday kasmaystaan oo cilmiga sharciga ay bartaan laakiin hadday kasmaysan waayaan waa lala dhaafayaa qabaa'il awal hore liidatay baa islaamnimada intay ku baxdo oo diintii ay qaadato oy e, barato oo ilmahooda ay baraan ka sharaf badnaan kara marka dadku waa kala akhlaaq wanaagsan yahay kolka laga fiiriyo qof qof iyo qabiila qabiilaba waxaa jira qabaa'il sharaf iyo khayr iyo wanaag iyo lagu yaqaano xilkasnimo iyo oo muxuaha deeq iyo waxyaalaha lagu yaqaano iyo qabaa'il shar iyo dhibaato iyo waxyaalaha lagu yaqaano iska jira laakiin dalasho iyo abtir iyo waxyaalaha laguma kala fiicna waase la kala akhyaarsan yahay oo waa la kala akhlaaq wanaagsan yahay wafaqhu bdmi اlqaafi calى اlmashhuur waxukiya kasruhaa faqihuna waa la wariyey ay calimuu axkaama sharci sharciga axkaamtiisa hadday bartaan الثاني عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاal إن الدuنيا xulوة khadرة adduunyadu waa mid macaan oo cagaaran waa cagaar macaan sida cagaarku xoolaha ugu macaan yahay sidaasoo kale dadka iyaduna ugu macaan tahay wa ina allaha mustaklifukum fiiha allana subxaanahu wa tacaala waa idiin dhiibayaa khaliif khurafaa buu idinka dhigaya khaliif marka waxaa la yidhaahaa qofka maqan naa'ibkiisi sii bedela ee meeshiisa sii jooga baa la yidhaha marka allana subxaanahu wa tacaala ma maqna oo waa joogaa laakiin marka inagu ma arkayno marka kolkaasuu marka alla subxaanahu wa tacaala maalkii uu lahaa ayuu alla dadkiisa u dhiibay markaasaa taasaa istikhlaaf marka uu ku magacaabay siduu alla subxaanahu wa tacaala suuratu lxadiid uu ku yidhi min maal اlahi ladi mima jacalakum mustakhlafiina fiih wax ka bixiya wuxuu alla idinka dhigay naa'ib idinka dhigay isaga uu leeyahay idin dhiibay naa'ibiyaalkiisa idinka dhigay wax ka bixiya fa yandura wuu fiirinayaa kayfa tacmaluuna sidaad ku shaqaynaysaan uu idin fiirin doonaa sidu alla rabay inaad maalkan u maamulaysaan adduunyada u maamulaysaan iyo inaad sidaa naftiinna idin yeedhiso aada samaynaysaan faataquu dunyaa adduunya iska ilaaliya waataquu nisaa'a haweenna iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iil banu israa'iil fitnadooda tii ugu horraysayu kaanad fi nisaa haweenkay ku saabsanayde xagga haweenka ka balowbeene haweenka iska ilaaliyo haweenkiina <coughs> adabta iyo akhlaaqda islaamiga iyo diinta bara oo eh, muxuu ahay ilaaliya dharxidhashadoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii iyo waxyaalaha ilaaliya rawaha muslim sidai haweenka banu israa'iil ku baloobeenna waxa ahayd xagga dharxidhashada ayay ka xumaadeen siduu eh, maxaaha barowkada iyo kabaha qoobka dheer iyo tabarujka iyo xaragada isjejebinta iyo waxyaalahaas iyo cadarka iyo barafuunka iyo ragga eh, muxuaha dhalinyarada soo jiidanaysa akhlaaqda beenaysa zinadii iyo radiilada fidinaysa halkaasay ka bilaabantay siduu mucaawiya radia allahu canhu yaa maalin buu wuxuu nin askariya intuu ka qaaday buu mimbarkiisao ku jooga barooko uu naag ka soo qaaday yuu sidaa u tusiyay dadka markaasuu wuxu uhi yaa ahla almadiina ayna culamaa'ukum samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama yaquul ina banii israa'iila fasadat xiina اtakada hada nisaa'uhum bani israa-iil waxay fasaadeen markay naagahooda kanoo kale ay samaysteen barokada iyo waxyaalahaas iyo ay samaysteen naagaha kabahan qaadka dheera wuxuu ka warramay nebigu sala allahu alayh wasalam naag israa'iiliyadahoo gaabnayd oo laba naagood oo ka dhaadheer saaxiib la ahaydoo soo raaci jirtay ayaa isku dheeraysay waxyaalaha marka ay ku fasaadeen waxyaalahaas ka mid a ah haweenka iska ilaaliya weeyaan haweenka haddii marka xariga loo sii daayo waa caqli gaaban yihiinoo waa ay xumaadaan jiilkii carruurtii iyo wixiina iyagaa gacanta ku hay carruurta yaryareed waa xumaanaya guryihii baa fasaadaya zinadii iyo beledii iska ilaaliya haweenka rawahu muslim الثالث عن ابن مسعوud رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم كان يقول اللهma إنii أسألka الهدى والتقى والعفاaف والغنى rawahu muslim ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid ahayd inuu alle subxaanahu wa tacaala taqwo uu weydiisto marka wuxuu dhihi jiray allahuma inii as'aluka alla anigu waxaan ku weydiisanayaa alhudaa toosni jidka aan ku toosnaado watuqaa iyo taqwo alla ka cabsi walcafaafa iyo dhowrsani xaaraanta iyo aan ka dhowrsanaado walghinaa iyo hodantinimo hinahaan uu weydiisanayaana nebiga sala allahu alayh waali wasalam waa hina nafsiga hinaha qanaacada qofku uu ku qanacsanaado uu ku aamin qabo waxa hantiyaho alla siiyey kaas weeyaan kaasoo ilan yaa ah hodantinimada xaqiiqiga midaasu ku sheegay nebigu sala allahu alayh waali wasalam ama midaan maalka iyadu wax qiimaa ma leh haddaynan la soconin mid qanaacadaha aynan la soconin xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam alf arbacumiya ثamaaniya وasitiin الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رواه مسلم man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiini yani calaa maxluufin calayhi shay wax ku dhaarta inuu samaynayo ama inaanu samaynaynin ku dhaarta uma ra'aa ah haddana arkay kolkuu dib ka fakiray atqaa lilaahi minhaa mid uga dhow alla ka cabsiga kii isagaha uga dhow inuu fala shayga haddii intuu ku dhaartay falid inay eh, alla ka cabsi uga dhowdaa uu arko ama bilcagsi ay tahay falyati hala yimaado ataqwa midaas alla cabsiga leh hala yimaado oo dhaartiisii ha jabiyo waxba yaanu u aaba yeelin labadu kafaaro god bay leedahay masalan hadduu ku dhaarto qofka hebela inaanan xeerinaynin oo marka calo horta hore ka keenta uu goobta dambe markay ka baaday uu ogaado qofkaas xidhiirintiisu inay ka khayr badan tahay dhaartiisii ou ilaaliyo waa inuu qofka isaga aha xidhiiriyo uu soo dhoweeyo oo dhaartii iska jabiyo dhaartiina uu ka kafaaro guto الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رasuulka allaan maqlay يخطب في xaجة الوداع isagoo khudbaynaya xajaة الwadاع xajkii maca salaamaynta sanadkii ugu dambeeyey tobanka ahaa uu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاam xajka keliya ee uu xajiyey bacda alhijra uu xajiye ummaddiisa u macasalaameeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi ittaquu اllah wasalluu khamsakum wasuumuu shahrakum wadduu zakaata amwaalikum waaطicuu umaraa'akum tadkhuluu jannata rabbikum rawahu tirmidi alla ka baqa oo shantiina tukada shantiina salaadoo tukada oo sooma bishiina bisha ramadaana oo bixiya zakada maalkiina oo madaxdiinana ka amar qaato ateeca jannada rabbigiin baad gelaysaani inta haddaad samaysaan isku dartaan jannadaad ku gelaysaani xadiidkana waxaa rawaahu atirmidiyu fi aakhiri kitaabi الصلاة wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix waana xadiidku صaxiix weeyaan sidaa uu sheegay waxaa kaloo wariyey ibn xibaan iyo xaakim baa iyaguna wariyey sheekh اlalbanina fi صaxiix اjaamiع الصغيr waa silsilaة اxaadiiث صaxiixa ayuu ku saxiix yeelay xadiidku صaxiix weeyaan marka macnaheedu waxaa weeyaan in acmaasha gudashadeeda waajibaadka gudashadooda janno galid lagu mudanayo haddii aanu wax dunuub oo kale oo ka rajaxani ayna qofka uuna lahayn iyagu marka waa ku filan yihiin haddii iyagaa la yimaado oo dunuubtii waaweyneeda kabaa'irtaydna uu ka nabad galo inay janno ay ku galayaan bifadli illahi subxaanahu watacaala baabun fi lyaqiin wاtawakul yaqiin waa baabun fi lyaqiin wاtawakul yaqiin waa iimaanka ka ugu weyn weeyaan oo shaki la-aanta weeye qofku inuu yaqiin u haysto iyo alle isku hadlayn alle uu ku tiirsanaado oo uu ogaado waxaan alle ku qadarini inaanu ku dhacaynin oo alle uu hadiyo goor isku hadleeyo qaala allahu tacaala walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaluu hada ma wacadana allahu warasuuluh wasadaqa allahu warasuuluh wma zaadahum ila iimaana watasliima alla subxaanahu wa tacaala aayadantada wuxuu ku ammaanayaa dadkii mu'miniinta ahaa waqti xun oo dhibaato xun oo cabsi iyo dhaxan iyo gaajo ay haysato oo cadowgii isu biirsaday ay ku soo duuleen oo dhan walba ay kaga yimaadeen oo kusoo talagaleen inay baabi'iyaan muslimiinta markay arkeen mowqifkay istaageen ee iimaankoodii iyo yaqiintoodii sababtiisa alla uu ku xifdiyey oo waxba khalkhal aanu gelin ee isdejiyeen ee rabbi ku tiirsadeen taasuu alle ku ammaanayaa marka wuxuu leeyahay walamaa ra'aa markay arkeen almu'minuun mu'miniintii markay arkeen alaxzaaba gaashaanbuurtii is soo gaashaanbuuratay ee carabtii oo dhan oo isa soo raacdo dhan ka wada noqotay ah oo alle tuu ku tilmaamay id jaa-uukum min fawqikum wa min asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagati alquluub alxanaajir وتظنوuna billahi ظunuuna hunaalika btulya الmuؤminuuna wزilziluu زilzaala shadiida markaas oo munaafiqiinta iyagu ay aad iyo aad u cabsadeen oo aad iyo aad u khalkhaleen ayay mu'miniintii markay arrimaha arkeen bay qaaluu waxay yidhaaheen haada maa wacadana allahu warasuuluh kaasu waa kuu noogu ballan qaaday alliya rasuulkiisu ay noogu ballan qaadeen in dhibaato iyo imtixaan aan la kulmayno haddii aan sabirnana kolkaas guusha aan helayno weeyaan mikirkadu wax cusub naguma aha alliya rasuulkiisa hore nagu soo sheegay wasadaqa allahu warasuuluh run bay sheegeen alliya rasuulkiisu wamaa zaadahum arrinkaasuna maanu u kordhinin ilaa iimaanan iimaan iyo wa tasliiman hogaansami alle u hoggaansamaan oo wacdigii alle ay ku kalsoonaadaan mooyaane wax kale uma ziyaadin waqtigaa isaga ah ayay sidaa yidhaaheen oo wacdigii alle iyo ballanqaadkiisii ay ku kalsoonaadeen wa qaala tacaala aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil faاnqalbuu bnicmati min allahi wafadl lam ymsashum suuء waاtabacuu ridwan allahi wallahu duu fadli cadiim kan kaduna warka waxaa weeyaan mowqif kale oo mu'miniinta ridwan ullahi calayhim saxaabadii rasuulka alayh salaatu wasalaam ahaa ee mu'miniinta saadiqiinta ahaa ayay mowqif kala istaageen weeyaanoo waxay ahayd markii uu dhammaaday dagaalkii uxud sanadkii saddexaad ee hijriga ah ee ay quraysh kusoo duuli jirtay madiine kusoo duuli jirtay iyagoo uga danle inay ka argoostaan jabkii iyo bi-ii bedri ku gaadhay ee mu'miniinta alla uu imtixaanay ee qaar badanna laga laayay qaar badanna laga dhaawacay ayaa oo habeenkii iyagu oo meydkii aasidiisi iyo boogahoodii dhabaradii shalay soo gaadhay dadaweyntiisa dabka ay isku deerdeeriyaan iyo habeenkii oo dhan ku jiray oo aada u dhibaataysan ayuu rasuulka alayhi salaatu wasalaam aroortii markuu waagu beriyey ayuu amar ku bixiyey in lasoo baxo oo nimankii la raacdeeyo isagoo kolkaas uga dan leh inuu tusiyo quwad inuu tusiyo oo dhibaatadii shalay gaadhay ayna ku qalbi jabinina waxba ayna u dhibin isla markii alle rasuulka sala allau alay slam waa waafajiyey oo siyaasad wanaagsan oo alle waafajiyey bay gaaladii baa waxay ku fakireen iscanaante oo markaasi waxay yidhaaheen waxba ma aynaan qabanin raggii baan shalay laynay gabdhahoodii iyo haweenkoodii iyo ma soo qaadanin madiinadii ma soo boobin wax aan tarray marka male waa inaan ku noqonnaa oo maanta aan soo baabi'no intii naga hadhayna aan layno gabdhahoodana aan soo kaxaysano beledkoodana aan soo boobno marka iyagoo sidaa ku fakiraaya xagna cabsanaya ayaa rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam isaguna alla u waafajiyey inuu racdayntooda uu u baxo wuxuuna amar ku bixiyey raggii shalay dagaalka ka qayb galay mooyaane qofka inaan soo bixin soo baxay markii la yidhi marka iyagoo aada u dhibaataysan ay isu soo tiileen oo soo kaceen oo qaarkood baa marka waxoogaa intay luudaan haddana fadhiisanaya qaarkood baa la xamxambaarayay amarkii rasuulka sala allahu alayhi waali wasalam ayay fulinayeen iyagoo aada u dhibaataysan markaas ayaa muxuu waxaa abu sufyaan iyo raggiisii ay maqleen inuu rasuulku sala allahu alayh waali wasalam soo baxay oo nin layidhaah budayl ibni warqaan la yidhaahoo qabiilada khuzacaa madaxdeeda ahaa oo nabigana sala allahu alayh waali wasalam u ahaa nasiix u ahaa oo la jiray ayaa intuu u yimid nebiga sala allahu alayh waali slam oo tacsiyeeyey ayuu aaday abu sufyaan iyo aado markaasuu u sheegay oo ku yidhi waxaad maxamed oo aada iyo aada u cadhaysan oo raggii shalay ka hadhay oo dhani ay soo wada raaceen oo ay aada iyo aada dabinta u cunaayaan ayaa soo baxay oo waxaan ka baqaya inagu hadda halkan taaganba inay fardihiisi inagu soo baxaan abu sufyaan markaas cabsi badaan intay gashay ayuu yuu cararay markaasna isla markii nin buu soo diray oo isaguna dicaayad ahaan usoo diray oo muslimiinta inuu qalbi jabiyo oo markaasu wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa intuu kiraystay ninkaas wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa maxamed iyo asxaabtiisa inaan soo socdo oo ku soo laabtay oo shalay intii iga hadhay aan rabo inaan soo baabi'iyo markay marka digniintaas iyadaa ay maqleen yan waxba kuma ayna qalbi jabin iyagoo dhibaatada ku jira ayay alle ku kalsoonaadeen alliyo rasuulkiisa wacdigooda ay ku kalsoonaadeen oo hadalkan kada ay yidhaaheen markaasuu allana ku ammaanay khayr iyo guul iyo liibaanna ay la noqdeen iyo dembi dhaaf iyo eh, shawaab weyn markaas alla wuxuu leeyahay aladiina kuwii weeyaan kuwaas loo bishaareynaya jannada sidaas alla uu siiyey qaala lahum الnaasu dadku ay ku yidhaaheen ina annaasa qad jamacuu lakum dadkii way isu kiin urursadeen abu sufyaan iyo dadadkii kale way isu kiin urursadeen ee fakhshaahum ka baqa fazaadahum uu u kordhiyey arrinkaasu iimaanan iimaan uuna u kordhiyo wa qaaluu ay yidhaaheen xasbuna allahu wanicma alwakiil xasbunaa ka nagu filani allahu alle weeyaan waa nicma waxaana wanaagsan alwakiilu mid kalada loo dhiibta alle weeyaane kaasa isaga u wanaagsan bay yidhaaheen marka ma ayna cabsanin ee alla isku hadleeya waqtigaasoo dhibaato aad badan ay haysay marka kelimadaas xasbuna allah wanicma alwakiilu la yidhaahana waa kelima qofkii yidhaahaayo aanu marna aanu khasaarayno dhibaata ayna gaarin qofkii dhibaata lasoo gudboon ataado xasbuna allah wanicma alwakiil u yidhaha alla u waafajiyo khalaas dhibaatadii waa ka hadhaysaa fanqalabuu waxay lasoo gadoomeen binicmatin min allahi wafadl deeq alle iyo nicmo alle iyo fadli bay lasoo gadoomeen meel xamraau lasad la yidhaaho ayay ka laabteen markaasna abu sufyaan baa markuu sii cararayay iyo alaab badan iyo saxiib badan iska daadiyey si uu u fududaado alaabtii bay soo gurteen marka iyaguna markaasuu nebigu alayh salaat alle uu leeyahay waxay la soo gadoomeen nicmo alle iyo deeq alle iyo risqi bay la soo gadoomeen lam yamsasum iyagoo aanu taabanin suu-un wax xuma ihi watabacuu waxayna raaceen ridwaan allah alle ansha allay raaceen wallahu duu fadlin cadiim allana deeq weyn mid kale weeyaan marka waqtigaa dhibaatada sida ay u jirto ayaa raggu kala baxaa raggii marka sidaas yeelay ayuu alla subxaanaه wa taعala sa u imaanaya qaala tacaala watawakl calى alxayi aladii laa yamuut tawakal tala saaro cala alxayi allaha nool ee alladii laa yamuut aan dhimanaynin allaha nooleen dhimanaynin isku haleeyo isaga talada u dhiibo wa qaala tacaala wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun alla oo keliya hun ha tala saarteen dadka mu'miniintiihi wa qaala tacaala faإidaa cazamta fatawakal cala allah marka aada goosato go-aan aada gaadho hala tala saaro aayadda waxaa madaxeeda uu ahaayo ka horeeyey inuu alle subxaanaه wa tacaala rasuulka sala اllahu aleyh waali wasalam uu faray inuu asxaabtiisa la tashado marka kolkuu intuu la tashado go-aan ay isla gaadhaan arrintinta isla rogrogaan oo go-aan gaaro yuu alla wuxuu farayaa inaanu walaac iyo taraddud iyo aanu yeelanin inaan isku hadlaynin ra'yigiisa iyo eh, aqoontiisa keliya aan isku hadlaynina alle talada ugu dhiibto oo uu ku dhaqaaqo wixii muxuu ahay ay isku raaceen ee eh, ay gooseen alla marka wuxuu yidhi fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr faida cazamta fatawakal cala allah ayadu marka saasay isugu xidhan yihiin kolkii aad marka go-aan gaadho la tala saaro oo ku dhaqaaq waxaad go-aansatayna walaayaatu fi lamri bitawakuli kaiiratu macluuma wa qaala tacaala aayadahaas marka waa kuwii tawakulka amraayey aayadaha soo socdaana marka waa kuwii tawakulka fadligiisa ka hadlaayey alla wuxuu yidhi waman yatawakal cala allah fahuwa xasbu qofkii alla tala saarto alla talada u dhiibta allah ku filan <coughs> ay kaafiihi xasbuhuda macnihi waxay tahay kaafihi wa qaala tacaala inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun inama almu'minuuna mu'miniintu waxa un weeyaan kuwo hore oo lasoo sheegay ayaa waxaa la yidhi ma aha kuwaasu mu'miniin ma aha markaasaa laleeyahay kuwaasu mu'miniin maaha mu'miniintu waxa weeyaan alladiina kuwii idaa dukira allah markii alla la sheego wajilad quluubuhum qalbiyaalkooda ay cabsadaan oo alle haybadiisa iyo weynankiisa iyo cadamadiisa iyo ciqaabtiisa intay xusuustaan qalbigooda cabsi ay gasho wa idaa tuliyat calayhim aayaatu marka lagu kor akriyo aayadihiisana oo qur-aanka ay dhagaystaanna zaadathum ay u ziyaadiso u kordhiso aayadahaas u kordhiyaan iimaanan iimaan ay u kordhiyaan wacalaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna talada u dhiibto oo rabbigood isku halleeya oo rabbigood cuskada kuwaas weeyaan kuwaasa mu'miniinta xaqa ah marka kuwankada marka alla uu ammaanayo oo iimaan uu ugaga marakacayo maxay isku darsadeen qalbigooda oo dikriga alle subxaanahu wa tacaala uu khushuuciyo uu u kordhiyo cabsi iyo aayadaha qur-aanka dhegaysigooda oo u kordhiyo iimaan u kordhiya iyo tawakul cala allah saddexdaa dadka isku darsaday mu'miniin xaqa weeyaan wاlaayaatu fi fadli الtawakuli kahiiraة macruufa wa ama axaadiis faاlأwl can ibni cabaasin radi allahu canهuma qala qala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam curidat calaya alumam waxaa la ii soo bandhigay ummadihii rusushii iyo ambiy iyo ummadahoodii yaa la i tusay fara'aytu waxaan arkay annabiya wa macahu ruhayd ruhayd waa tasgiiru raxdin nebi oo koox yare ay la socoto baalintasa wax yare ay rumeeyeen oo madiisa ay aada u yar tahay nebigana waa la itusay oo wa macahu warajulaani ay hal nin iyo laba iyo la socdaanna waa la itusay oo hal nin iyo laba mooy wax kale ayna rumaynin wanabiya nebina waa la iisoo bandhigay oo waan arkay laysa macahu axadun qofna aanu la jirinbaba qofna aanu rumaynin id rufica bisaa markii id rufica lii sawaadun cadiim yaa waxaa kasoo la ii bildaamiyey hirwayin dad aada u fara badan yani fadanantu anahum ummatii waxaan u maleeyey inay ummadayda yihiin faqiila lii markaasaa waxaa la i yidhi hal jiho ayay ka muuqdeen oo aad bay u fara badnayn laakiin hal jiho keliya ayay qariyeen markaasuu u maleeyey ummadiisa inay tahay markaasaa waxaa la yidhi haadaa muusa wa qowmuhu kan waa muuse iyo ummadiisiiye walaakin indur ila اlufuq jihadaas bal fiiri fanadartu waan fiiriyey faidaa sawaadun cadiim hir weyn ayaan arkay ugu soo kadiyey faqiila lii markaas la yidhi weliba haddana la yidhi undur ila alufuq alaakhar bal jihada kalena fiiri faidaa sawaadun cadiim hir weyn ayaan iyada isagana arkayo yani dad fara badan oo aada u hiraya ila dadku marka kolka ay fog yihiin madaxooda keliya ayaa muuqanaya markaas madaxuna waa madowyah faqiila lii markaasaa waxaa layidhi haadihi ummatuka tan wey ummadaadii kuwii hore hal jiha keliya ka muuqdeene kanu afarta jihaba qariye ee ka muuqda dhulkii oo dhan qariyey tan weeye ummadaadii wa macahum waxaana la jira sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab toddobaatan kun oo jannada ku galaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan kulligood hadday iimaan intoodii ku dhimataaba waa laga maarmaan oo waa lama huraan jannada inay gelayaan laakiin qaar waxaa jira jannada xisaab la-aan ku galaya iyo qaar jannada xisaab ku galaya inta la xisaabo kolkii xasanaadkooda ay rajaxnaadaan siyaadkooday ka rajaxnaadaan haddana jannada iyadoo iyagoon cadaab soo marin gelaya iyo kuwa cagsi noqonaya oo sayi-aadkooda intay ka bataan xasanaadkooda naar horta la gelinayo o lagu tahirayo oo goorta dambana laga soo bixinayo oo janno gelaya sidaasay kale yihiin marka waxaa la yidhi intan waxaa ku jirta toddobaatan kun oo iyagu aan laba xisaabaynin ee xisaabba aan loo joojinaynine markii lasoo bixiyo dadka la isu keenaba toos jannada loo aadsiinayo uma nahada waa kacay fadakhala manzilahu gurigiisuu galay kolkuu intaa sheegay fakhaaba annaasu dadkii waxay dhex dabaasheen dhex qaadeen oo yani ay ka sheesheekaysteen fii ulaa'ika aladiina yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab kuwaas jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku galaaya talow kuway yihiin ayaa dadkii ka sheesheekaysteen oo qofba meel ku dhuftay qofba ra'yigiisa dhiibtay faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaaheen falacallahum aladiina saxibuu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa suurowday inay yihiin kuwa nebiga lasoo soo dhaqmay innagaa inay yihiin asxaabtii nebiga ah inay yihiin baa kuwaasu suurowda wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaaheen falacallahum aladiina wuliduu fi lislaami falam yushrikuu billahi shay-a waxaa suurowda inay yihiin kuwa islaamnimada ku dhashay ee gaalnimaba aan soo marin oo alle aan u shariig yeelin oo alle waxaan ahaynba weligood aan caabudin ee islaamnimo weligoodba ku koray wadakaruu ashyaa waxyaalo kalena waa sheegano qofba ra'yigiisa ayuu sheegay marka waana iska mala awaal sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan qofku siduu u malaynayo wixii aan nas lahayn inuu wax u qabsado ama ugu dhaqmado waa u leeyahay faharaja calayhim rasuulu llahi sala allahu alayh waali slm rasuulka allah ku baxay faqaala markaasu wuxuu yidhi ma aladii takhuuduuna fiihi muxuu yahay waxaanaad dhex qaadaysan dhex dabaalinaysa ka sheekaysanaysaan faأkhbaruuhu way uga warrameen faqaala markaasu wuxuu yidhi hum aladiina laa yarquun walaa yastarquun walaa yatatayaruun wa calaa rabbihim yatawakkaluun kuwaas weeyaan kuwa aan sheegteen oo dhan midna kama ahee oo dad marxalo keliya ah may ahee waa dadka sifaadkan kada leh hum kuwaasu aladiina kuwii weeyaan laa yarquuna aan wax dadaweynin walaa yastarquun aanan dalbanin in la dadaweey iyo ruqya aan isticmaal ruqyana waxaa la yidhaahaa waxa laysku aqriya laysku tutufo ama maxaa laysku soo sameeyo ee qardhaas iyo tahliil iyo tufitaan iyo kuwaasaa la yidhaahaa kuwa aan waxaas aan ku isticmaalin weeyaan marka kelimadan hore ee laa yarquuna bihi kelimadaas waa shaada صaxiixa eh, kuma jirto iyada taasi kuma jirto xadiidka eh, waxa dadkaasu ay ku heleen muxuu ahay fadligankada ay ku heleen waa laba arrimood ee dambe weeyaan oo laa yasarquuna weeyaan marka taasu ziyaado weeyaan oo laa yarquunadaasu kuma jirto nebigu sala allahu alayh waali slam isagu wax waa waa daweyn jiray oo waa ku tutufi jiray dadka waa ku aqriyi jiray isaguna waa isku aqriyi jiray isna waa lagu aqriyi jiray marka taasu iyadu tawakulka waxba uma dhibto laakiin dalabka uu yidhaaho qofku markuu xanuunsaday iyo uu yidhaaho iigu yeedha qur-aan saara cashir saa igu akriya tahliil ii tufa taas wey dalabka uu dalbada weeyaan marka kolka xadiidka sida saxiixiisa waxaa weeyaan hum aladiina laa yastarquun waa kuwa aan dalbanin in wax lagu tutufiyo wax lagu akriyo walaa yatatayaruun aan muxuu ahay waxba saan caddaysanin oo naxsi iyo saancad iyo tashaa'um iyo waxyaalahaas aan aqoonin wacalaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna tala saarta kuwaas weeye saddexdaa arrimood bay marka ku muteen faqaama cukaashatu bnu muxsan alasadi radi allahu canhu saxaabigaasaa kacayoo faqaala wuxuu yidhi udcu llaha an yajcalanii minhum halla iga bari inuu igu daro kuwaa iga mid dhigo fa qaala markaasuu yihi anta minhum adugu iyagaad ka mid tahay ninkaasaa la og yahay toddobaatankaa jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku galaaya inuu ka mid yahay nin kale oo la ogaan karo la dhihi karo hebel baa ka mida kuwaasna ma uu jiro inkastoo ha ka fadli badnaadeen cukaashahaasi <clears throat> leannu isaga nebiga calayh isalaatu wasalaam u sheegay uma qaama rajulun aakhar nin kalaa istaagayo faqaal udcu llaha an yajcalanii minhum alla iga bari inuu iga mid dhigo faqaala markaasu wuxuu yidhi sabaqaka bihaa cukaasha cukaasha kaaga horreeyey bas halkaasuuna ku joojiyey nebigu sala allahu aleyh waali wasalam qof kale maanu aanu marka wuxuu ka baqay in arrintu sii dheeraato qof waliba anna anna anna yidhahaan laysku daydo marka halkaasu ku xidhay muttafaqun calayhi marka tawakulku fadliga uu leeyahay baa xadiidkan kada aada u caddeeyay oo qofkii tawakulkaa ku sifoobayo inuu ku jiro dadkaas jannada gelaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaya alruhaytu bidami raa tasqiiru raxtin wahum raxtiguna duuna casharata anfus toban qof wixii ka yar baa raxti la yidhaha marka ruhayd marka kolkii lasii tasqiiriyo wey walufuqu naaxiyatu waljaanib ufuqna waxaa la yidhaha dhanka wa cukaasha bidami alcayni watashdiidi alkaaf wa takfiifihaa xukaasha iyadoo la kaafka la shadin iyo iyadoo kaafka la shado labaduba waa jirtaa laakiin mid walbaba caynku waa godan yahay watashdiidu afsax shadidaana faseexo badan oo shadka ayaa fiican xukaasha la yidhaaho xukaash bay soomaalidu yidhaahaan oo taada waaba ka reebaan laakiin taaduna iyaduna waa laga maarmaan magacaas isagee الثاني عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يعني sidii xadiidkii horeba isagu u wariyey أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ducadiisa ka mid ahayd allahuma laka aslamtu wa bika aamantu wa calayka tawakaltu wa ilayka anabtu wa bika khaasamtu allahuma acuudu bicizatika laa ilaha ilaa ant an tudilanii anta alxayu aladii laa tamuut واljin wاlinsu yamuutuun mutafaq calayh wuxuu dhihi jiray allaahumma laka aslamtu allow adaan kuu hogaansamaysu kaa dhiibay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adigaan ku tala saartay wa ilayka anabtu adaan kuu soo noqday wabika khaasamtu sababtaa baan ula culloobay dadka howladooda oo colaad ula galay allaahuma acuudu bicizatika allow waxaan magan gelayaa cizigaagaan magan laa ilaaha ilaa anta kula caabudaa ma jiro adiga mooyaane an tudilanii inaad illumiso baan kaa magan anta alxayu aladii laa tamuut adugu waxaa tahay ka noole aan dhimanayni waljinnu walinsu yamuutuun jinnigii insuguna waa dhintaan khalquu waa dhintaan adigaasi kaan dhimanaynin ah <coughs> marka adigaas aan dhimanaynin ayaan ku tala saartay weeyaan marka ilaan caadi aan soo marray buu kolkaa ku camal falayaayo waa ki waa la yidhi watawakl calى alxayi aladi laa yamuut mutafaq عalayhi wahada lafdu muslim waاkhtasarahu اlbukhaari bukhaari isagu waa soo gaabsadae oo intan tada inka gaaban buu ku wariyey sidan tadase waxaa ku wariyey taamka ah muslim ayaa ku wariyey xadiidkanuna wuxuu ku soo noqon doonaa raqam alf wa arbacmiya wa hamaaniin ahaaliثu can ibni cabaasin radi allahu canhuma ayضa sidii labadii horba u wariyey buu kana isaguna u warinayay qaala wuxuuna yidhi ibnu cabaas radi allahu canhuma xasbiya allah wa nicma alwakiil ereygaas xasbiya allah wa nicma alwakiil ah qaalahaa ibraahimu ibraahim baa yidhi xiina ulqiya fi nnaar markii dabka lagu riday markii dabka lagu riday nin keligii caalamka oo dhan muslimka ah oo caalamkii oo dhan kulligii dhan ay ka wada noqdeen oo dab weyn inta loo shido la xidhxidhay dabkii lagu tuuray waqtigaa isaga ah yuu rabbigiisii uu ku xidhnaa qalbihiisu ku xidhnaayo markaasuu wuxuu yidhi xasbiya allahu wa nicma alwakiil markaasaa dadkii dabkii alle ka qaboojiyo alle uu yidhi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim marka qof alla qofkii dhibaata intay la soo gudboonaato sidaa yidhaahana sidaa ibraahim uu alla uga badbaadiyay dhibkaas yuu isna looga badbaadinayaa wa qaalahaa moxamedun sala allahu alayhi waaalihi wasalam ergaa isagaana waxaa yidhi moxamed baa yidhi sala allahu alayhi waali wasalam xiina qaaluu markay ku yidhaaheen ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanima alwakiil waa midaan qisadeeda soo sheegaynay marka dhoweyd rawahu lbukhaariy wa fii riwaayatin lahu yani lilbukhaariyi can ibni cabaasin radi allahu canhuma kaana aakhiru qowli ibraahim ibraahim qowl uu ku dhawaaqo waxa uu dembeeyey xiina ulqiya fi nnaari markii dabka lagu tuuray xasbi allahu wanicmal wakiil waa iimaan weyn iyo yaqiin weyn weeyaan waqtigaas oo kale inuu alle qofkii u xusuusto kaasoo kalena marka ambiyada alle iyo atbaacdooda jidkoodii si dhaba u haysa unbay ka suuroobaysaa araabicu can abi hurayraa radia allahu canhu xadiidka afraad can abi hurayraa radia allahu canhu can <clears throat> nabiyi sal ly slam qaal yadkulu ljannata aqwaamun af'idathm midlu af'idati اطayr rawaahu muslim jannada waxaa geli doona niman oo qalbiyaalkooda ay yihiin qalbiyaalka shimbirta oo kale qalbiga shimbirta oo kale niman leh ayaa jannada geli doona shimbirta xadiis imaan doona in allah buu nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ku tilmaamay inay mutawakilo ay tahay oo risqigeeda yooman fa yooman ay u dalbato oo maalin walbaba intay jarmaado iyadoo gaajaysan haddana iyadoo dhergan ay soo noqoto marka niman sidaas oo kale ah oo mutawakiliin ah oo sida shimbiraha oo kale risqigooda alla ku tala saarta ka lahoo u shaqaysta kuwaasaa jannada geli doono tawakulkooda ku geli doono ka wada rawahu muslim qiila macnaahu mutawakiluun <clears throat> waxaa la yidhi <clears throat> qalbiga shimbiraho kaleay leeyihiin ta macnaha waxaa laga wadaa baa layidhi waa mutawakiluun sida shimbiraho mutawakiluun u yihiin wa qiila quluubuhum raqiiqa may waxaa la yidhi waa qalbi jilicsan yihiin marka shimbirahana waxaa lagu tilmaamaa qalbi jilaac iyo wax sidaasa alkhaamisu can jaabiri radia allahu canhu annahu gazaa maca الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qibala najdin yani jihata najdin xagga najdi ayuu ula duulay nebiga salى اllahu alayh waali wasalam najdina marka waxaa weeya dhulka sare ee muxuu ahaye jaziirada carbeed dhankeeda bari ah falamaa qafala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam markuu soo gadoomay rasuulka alla salى اllahu alayh wali wasalam qafala macahum wuu la soo gadoomay isaguna isagoo eh, raggiina la jiraan jaabir iyo iyay la soo gadoomeen fa adrakathum waxaa haleeshay oo soo gaadhay oo qabatay alqaa'ilatu hargalkii waqtigii la hargeli jiray fii waadin tog kahiiri alcidaah oo dhir badan leh dhir fara badan leh cidaah waxaa la yidhaahaa geedaha baadiyaha ee qodaxleyda ah eh, muxuu ahaay sarmaanta iyo cadaadka iyo qurac iyo dhirartaas marka maxaa qodaxleyda ah ayaa cidaah la yidhaahaa fanazla rasuulu llahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka alle waa degay geed buu hoos degay watafaraqa annaasu dadkiina waa kala firdheen yastadiluuna bishajar iyagoo dhirta hadhaysanaya hoos hadhsanaya ninba geed hadle buu raadsaday wanazla rasuulu llahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka allena wuxuu degay taxta samuratin geed quraca hoostii ayuu degay facallaqa bihaa wuxuu suray sayfow sayftiisii buu laan ka mida suray wa nimnaa nawmatan hal mar baan wada seexanay fa idaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam yadcuuna waxaa nagu soo kadiyay isagoo rasuulka alla sala allahu alayh waali waslm uu noo dhawaaqayo markaasay ku soo yaaceen kolkay maqleen codkiisii wa idaa cindahu acraabiyun waxaan la kulannay isagoo oo agtiisa nin reebaadiyi uu fadhiyo fa qaala markaasu wuxuu yidhi inna haadaa ninkan kadu ikhtaraطa calaya wuxuu galka igala baxay seefay seefi seeftaydii buu galka kala baxay wa ana naa'imun anna aan hurdo seeftee suran intuu qaatay buu galka kala baxay fastayqadtu waan soo toosay wa huwa seefkiina fii yadihi gacantiisa uu ku jiro saltan isagoo galla seeftaoo galla oo gacanta ku haysta baan ku soo toosay qaala markaasu wuxuu yidhi man yamnacuka minii yaiga kaa celinaya qultu allah alla iga kaa celinayaan idhi alaaan saddex goor walam yucaaqibhu waxbana ma aanu yeelin wajalasa oo iska fadhiistay markuu intaa noo sheegay muttafaqun caley marka nebigu sala allau alay slam nin cadowgiisa ah isaga oo keligiisa oo hurda oo seef galla la kor taagan oo hadidaaya yani marna waxba cabsiya waxba toona aanu geline uu alle subxaanahu wa tacaala isku xidhay oo yidhi alla iga kaa celinay allihina marka waa ka celiyey xadiidkana muttafaq aleyh wa fii riwaaya riwaayo kale oo iyaduna sharsharaxaysa waxay ahayd qaala jaabirun radia allahu canhu kunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam bidaati ariqaac qaswa daat ariqaac la yidhaaho ayaan rasuulka alla salى اllahu alayhi waalih wasalam aan kula jiray riqaac waa jamcu ruqca ruqcadana karinta marada qidcada marada ehe yar baa kari ayaa la yidhaahaa ee karinaan ku magacowni ee dharku meeshuu ka doloshamo iyo la saaro taasaa ruqca la yidhaahaa marka daatu riqaac <clears throat> waxaa loogu magacaabay qaswiga isaga ah rafaad muslimiintu ay soo mareen oo waxay ahaayeen dad kabala-baa ku fara badnaayo markaasay maryahooda intay jeexjeexdaan oo calaladii wax uruursadaan yay lugaha ku marmaran jireenoo kaba oo kale ka dhigan jireen markaasaa daatu riqaaca loo bixiyey dhulkan kulaylka badan ee dhagxanta badan ee cagaagga badan ee iyagoo kabala oo aada u dhibaataysan ay ku jihaadi jireen marka daatu riqaaca bay ahayd qaswaasu fa idaa ataynaa calaa shajaratin daliila markaan nimaadno geed oo har qabow leh taraknaaha lirasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulka alle ayaan uga tegi jiray fa jaaءa rajulu min almushrikiin nin mushrikiinta ka mida ah ayaa yimid ninkaas kawrath ibn alxaari baa la dhihi jiray iyo ducthuur ibn alxaari baa la dhihi jirayba waa la yidhaahaa wa sayfu rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali waslama mucallaq bishajara isagoo sayftii rasuulka allena salى اllahu alayh wali wasalam uu geedka ay sugan tahay faاkhtaratahu waa siibtoo galku kala baxay faqaala markaasuu yihi takhaafunii ma iga baqaysaa qaala laa maya buu yihi kaama baqaayo qaala faman yamnacuka minii yo iga kaa celinaya qaala allah alla iga kaa celinaya wa fii riwaayati abi bakrin اlismaaciiliyi fii صaxiixihi riwaayo abu bakr ismaaciili saxiixiisa uu ku wariyena waxay ahayd mustakhrajkiisa qaala inuu yidhi man yamnacuka minii ya iga kaa celinaya qaal allah allah buu yidhi qaala fasaqطa sayfu min yadi sayftii baa gacantiisa ka dhacday markuu sidaa yidhi baa alla subxaanaه wa tacala rasuulkiisa usoo gurmadayoo sayftii baa gacantiisa alla ka riday faأkhada rasuulu الlahi salى الlahu عalayh waalih wasalam sayfa rasuulka allah sayftii qaatay faqaala markaasuu wuxuu yidhi man yamnacuka mini yaa iga kaa celinaya waa isbedel marka faqaala markaasu wuxuu yidhi kun khayra aakhid ahaw nin gacan sarreeya ka ugu fiican ahaw yani caafi buu ka wadaa faqaala markaas wuxuu isagu marka alle maanu tala saaranine waa baryootomay nebiguu baryey sala allahu alayh waali wasalam nebiguna sala allahu alay wasalam marka waa cafiyey ilan waxaa lagu ogyahay inaanu naftiisa uma aaragoosan jirin rasuulka alayhi salaatu wasalaam dar alle u dagaalami jiray mooyaane naftiisa uma dagaalami jirin marka qofka isaga wax ku bi'iya aanse diinta alle meel kaga dhicin waxba ma aanu yeeli jirin marka markaasuu laakiin tawxiidku iyo diinta ugu yeedhaya <clears throat> faqaala tashhadu an laa ilaaha illa allah wa annii rasuulu اllah ma qiraysaa inaanu kulla caabudaa jirin alle mooyaane anna rasuulka alle ahay qaala laa maya walaakin ucaahiduka waxaasan kuugu ballan qaadayaa allaa uqaatila inaanan weligay kula dagaalamin walaa akuuna maca qowmin yuqaatiluunak aanan lana jirin onan soo raacin dad kula dagaalamayaan taasaan kugu ballan qaadaya fakhallaa sabiilahu faruhu ka qaaday jidhkiisa usii daayey faataa asxaabahu gaalkii ninkii gaalka ahaa asxaabtiisiibuu u tegey kheyrahoodiibuu ku noqday faqaala markaasu wuxuu yidhi ji'tukum min cindi khayri innaas waxaan idinka imid ninka dadka ugu khayr badan agtiisa nebigu sheegaya sala allau alay wasalam marka khayriyadda kolkaa isagu sheegayaan khayriyad xagga diiniga ah. ma aanu sheegayninoo diintii ma aanu rumaysaninoo nebinimo umaana rumaysnin xagga akhlaaqda ayuu sheegayay nimanka carbeed akhlaaqda aada iyo aada u daryeeli jireenoo cafiskiisa rasuulku sala allahu alay wasalam waqtigaa isaga ah isaga oo awood u leh oo asxaabtiisiina ay la joogto ninkana keligii uu yahay uu cafiyey oo weliba isaguna kolkii hore gardarrada ku horreeyey ayuu aad iyo aad ugu bogay oo markaasu ku ammaanay qowluhu qafala ay rajac waalcidaahu ashajaru aladii lahu shawq dhirta qodaxda le baa cidaah la yidhaahaa wasamra <clears throat> bifatxi siini wadami اlmiim shajarat min aطalxi nooca طalxiga la yidhaaho geed ka mida weeyaan wahiya طalxiguna alcidaamu min shajari اlcidaa dhirta cidaaha la yidhaha qodaxlayda ah keeda waaweyn baa la yidhaha yani waa geedka qurcan idhaahna weeyaan waاkhtarata sayfa ay sallahu waa siibtay weeyaan wa huwa fii yadihi saltan saltan yani bimacnaa masluulan ku galki laga siibay weeyaan huwa bifatxi saati wadamiha sultan iyo saltan السادس عن cمر رضي الله عنه qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم يقول low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkulihi haddaad idinku alla tala saaran lahaydeen tala saarashadiisa xaqa ee runta ah oo qalbi ay idinka tahay larazaqakum waa idin arsaaqi lahaa kamaa yarzuqu tayra siduu shimbirtaba u arsaaqu idin arsaaqi lahaa seebay shimbirta marka u arzaaqa taqduu waa jarmaadaa khimaasan iyadoo calool maran oo gaajaysan wa taruuxu waana soo xerood soo noqotaayoo soo hoyataa galabtii bitaanan iyadoo calool buuxda oo dhalagsan saasuu idin arsaaqi lahaa yani marka maalinba risqigiisa yooman fa yooman buu alla idiin siin lahaa oo ma aydaan qadeen haddii qalbigiinnu intuu hagaagsan yahay aad alla si fiican u tala saaran lahaydeen rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan xadiid xasana weeyaan buu yidhi lakiin xasan waa ka wan yahay xadiidka oo saxiix buu ka dhigayaa sheikh alalbani fi saxiix aljaamic wa fii سلسلة الأحاadiiث صحيiحة وغيرها غayrihima معنaahu xadiidkan macnihiisu waxaa weeyaan shimbirta kolkuu ka hadlaayey تذهب أول النهاari khimaaصا maalinta gelinkeeda hore ayay tagtaayo buulasheeda ka kalahdaa daamiraة البطuun iyadoo caloosheeda boggeedu uu laalan yahay oo midhan yahay min aljuuع gaajo daraadii wa tarjicu aakhira annahaar maalinta gelinkeeda dambana way soo noqotaa biطaanan ay mumtali'at albutuun iyadoo calool weyn <coughs> oo dibirsan ay soo noqotaa huduwi waxaa la yidhaahaa socodka gelinka hore la socdo huduwi baa la yidhaahaa hoodaa kolka la yidhaha yani waa jarmaaday aroortii buu baxay weeyaan raacana waxaa weeyaan waa galab socodka boqolaha ama muxuu ahay xaraabaha <coughs> asaabicu عن أبي عماaرة البراء بن عازب رضي الله عنهما قاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka allah wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow fulaankaasuna wuxuu ahaa albراء بن caazib buu ahaa xadiidkan kada soo socdaayu wuxuu ku saabsan yahay adaabta noomka hurdada hurdada sida loo seexanayo waxa la aqrisanayo iyo kayfiyada dhinaca loo seexanayo iyo sida waxa lagu seexanayo iyo buu ku saabsan yahay laakiin dikrigaa isaga ah baa waxaa ku jira tawakul ku jira sidaasuu marka baabu tawakul uu ugu sheegay xadiidkan kada baabu tawakul ugu sheegay isagoo kuna soo celin doona baab adkaarna kitaab adkaarna xaggaana kusoo celin doona marka labada meeloodba munaasib buu u yahay kelimadaas muxuu ahay tawakulka ee ku jirtana halkan uu ugu sheegay xadiidka intiisa oo kulligiisa oo ku wada saabsan xagga hurdadana hurdada mxuaky iyo dikrigeeda ayuu ku sheegay marka wuxuu yihi hebelow idaa awayta ilaa firaashika markaad ku hoyato gogashaada faqul waxaad dhahdaa allaahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayk waalja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta sidaas dheh buu ku yidhi allaahumma aslamtu nafsii ilayk allow naftayda adaan kuu dhiibay wawajahtu wajhii ilayk wejigaygana xaggaagaan soo aadiyey wafawadtu amrii ilayk taladaydana adaan kuu bandhigay waalja'tu dahrii ilayk dhabarkaygana adaan ku cuskiyey raqbatan raja iyo warahbatan cabsi ilayka xaggaaga ah raja aan raxmadaada rajaynaya iyo iyo cabsi aan ciqaabtaada ka cabsanayo laa malja'a meel muxuu ahay lagu gabadaayo la magan galaayo ma jirto walaa manjaa meel loo baxsadaana ma jirto minka adiga lagaga baxsado ama lagaga gabado lagaga dhunto ilaa ilayka xaggaaga mooyaane xaggaaga loo soo carara mooyaane meel lagaaga cararayo meel lagaaga badbaadayo oo kale toona ma jiro marka waa qofkii raba inuu kaa nabadgalo waa inuu adig kuu soo cararo siduu nebigu ambiyadii alle ka mid a ah calayhim asalaatu wasalaam alla ugaga warramay inuu ummaddiisii ku yidhi firuu ila allahi innii lakum minhu nadiirun mubiin war xagga alla u carara allaan idinka digayaaye aamantu bikitaabika aladii anzalt waxaan rumeeyey kitaabkaagii aada soo dejisay wa nabiyika aladii arsalta nabigaagii aad soo dirtayna waan rumeeyey sidaa dhe uu yidhi oo sidaa ku seexo fa innaka in midta min laylatika aduu haddaad ku dhimato caawadaada haddaad dhimato midta cala alfitra islaamnimaad ku dhimanaysaa haddaad hurdada aan ka toosina sidaad ku dhimato adoo dikrigaa isagaa akhristay islaamnimaad ku dhimanaysaa wa in asbaxta haddaad waaberisato oo waagu kuu beriyo soo toostana asabta khayran khayr badan baad helaysaa متfq عlيh وفي رواية في الصحيحayn عن البراء رضي الله عنه qال qاla lii رsuul الله horta hore waxay ahayd heblow buu yidhi marka waa idhaamiyey ninka tanaa marka caddaysay ninka hadalkaa lagu yidhi inuu bara ahaa radia allahu canhu rasuulka allah wuxuu yidhi idaa awayta idaa atayta madjicaka markaad tagto gogoshaada meeshaad seexanaysa markaad tagto yani fatawada wuduu'aka lisalaa wayse qaado weyseqaadkaaga aad salaada weyse qaadato oo kale yani weyseqaad taama weyse qaado dhaqdhaqasho iyo iyo oon ma ahayn qumaati u qaado uma daji calaa shiqika alayman haddana u dhankaaga midigtaa saasuuna isaguna yeeli jiray nabigu sal alla alay slam dhanka midigtaa intuu u iyuu gacanta midigtaa weliba barkan jiray waqul waxaana dhahdaa sidaa isaga ah dikriga isaga ah dheh wa dakara naxwahu sidii eh, ducadii soo martay oo kale buu sheegay uma qaala markaas ugu dambaystiina wuxuu yidhi wajcalhunna aakhira maa taquulu ka dhig erayada iyaga waxaad ku dhawaaqda ka ugu dambeeya ka ugu dambeeya ha noqdo eh, hadal iyo ka dambaysiin marka waxaa la eh, rabaa in lagu seexdo wayse qaad in lagu seexdo leanna qofku hurdadu waa waa akhulmowt geeridii yarayd weeyaan inuu ka soo toosayay iyo in kale lama oga allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha marka inuu soo toosay in kale lama oga qof walibana siduu ku seexay ku dhintay baa lagu soo bixiyaa marka isagoo weyse qabo oo xubnihiisa innuurayaan ayaa qofkii weysaqaab ku dhinta yaa la soo bixinayaa midda kale waxaa weeyaan dhanka midigta ah in loo seexdo ka saddexaadna waxaa weeye dikri allah in lagu seexdo adkaarta hurdada ku soo aroortayna way badan tahay oo aayado la aqriyo iyo ducooyin kale oo la aqristaaba waa jiraan kanuna marka mid kamida weeyaan marka waxaa la rabaa in dikriga all isagoo carabkaaga waxaad ku dhawaaqdo dikriga alle u yahay dikriga alle carabkaaga ku qoyan yahay aada ku seexato ayaa la rabaa markaas waxaa jirta riwaayo kale waxay dhahaysaa markuu mxuaha ehm, nebigu sala allahu alay waali slam sidankaba albara ibni caazib radiallahu canhuma u sheegay iyuu albara ibni caazib xadiidkii kusoo celiya uga soo baxaya nebiga sala allahu alay slam marka kolkuu aqriyayay buu intii kale o dhan waa soo wada toosiyey laakiin tii ugu dambaysay ee ahayd aamantu bikitaabika aladii anzalta wa nabiyika aladii arsalta iyo wuxuu yihi warasuulika aladii arsalta markaasuu nebigu sal alay slam u toosiyo wuxuu yihi laa wa nabiyika aladii arsalta wa rasuulika aladii arsalta dhehine wa nabiyika aladii arsalta dheh marka sidaasna macnaheedu waxa weeyaan adkaarta ma'suurada ee rasuulka sala allahu alayh waali wasalam laga soo guuriyey sidii uu ugu dhawaaqay waa in loo aqriyaa kelimana kelima lagu bedelin <clears throat> xadiidku marka waxa weeyaan waa muttafaq calayhi weeyaan laba gooro dambena waa soo noqon doonaa sideed boqol iyo toban iyo afar waa ku soo noqon doonaa kun iyo afar boqol iyo lixdan iyo labana waa ku soo noqon doonaa الثامن عن أبي بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة مرhaasuu kagana soo dhaca نبigana صلى الله عليه وسلم qabiladooda بن تيم baa la dhihi jiray مرة بن كعب بن لؤي بن غاaلب كعب buu kaga soo dhaca بن غاaلب التيمي رضي الله عنه wahuwa abubakr iyo wa abuuhu wa ummuhu صaxaaba aabihii iyo hooyadii iyo isaguba waa kulligood wada صaxaaba hooyadood hooyadiisna umulkhayr baa la dhihi jiray radia allahu canha waa qoys islaamnimada aad ugu ugu xeel dheer oo ugu saldheer weeyaanu dhan kasta oo loo fiiriyaba afar qof oo isdhashay oo wada muslimiin oo wada saxaabo ah qoyska keliyahe laga helayaayo waa qoyska abubakr qoyska abubakri weeyaan abubakr iyo aabbihii abuquxaafa la dhihi jiray iyo abubakri wiilkiisii oo cabdiraxmaan ahaa iyo cabdiraxmaan wiilkiisii oo abucatiiq la dhihi jiray kulligoo afartaas waa rag iswada dhalo oo saxaaba ah abubakr iyo hooyadii iyo abubakr gabadhiisii asma binta abibakr radiallahu canha iyo wiilkeeda cabdullahi bnu zubayr afartaasoo xagga haween ka yimidna kulligood iyaguna waa wada saxaaba waxa keliya ee ku soo dhodhow waxa weeyaan waa zayd ibnu xaarisa qoyskiisa zayd ibnu xaarisa ibnu shuraxbiil marka zayd waa saxaabi aabihii xaarisa iyo awowgii shuraxbiil iyo zayd wiilkiisa usaama ah afartaas oo iyagu marka waa afar ragoo isdhalay oo iyaguna saxaaba ah weeyaan laakiin xagga haweenka iyaguna yayna ku gaaraynin <clears throat> radia allahu canhum qaala nadartu waxaan fiiriyey waa waqtigii hijrada weeyaan ee gaaru thawr ay galeen ilaa aqdaami almushrikiin gondihii gaalada ayaan fiiriyey iyagoo dusheeda taagan wa naxnu fi lgaari annaguna godkii aan ku jirro gaaru thawr aan ku jirro wahum calaa ru'uusinaa dush madaxayga ay dul taagan yihiin gaaru sawrkaasna waxaan jeclaan lahaa inuu qofkii kari karaayo uu arko oo soo arko oo ku cibro qaato oo alle subxaanahu watacaala manasheegadku rasuulkiisa ugu mana sheegtay ee uu inuu isagu gaalada ka badbaadiye uu sheegay inay maxaa qiimahay leedahay buu aada u garan lahaa waa meel yaroo gaaban oo dhagxan isdul saaran meel yaroo lahoos huluulanayo oo fadhi keliya la fadhiisan karayo ama la seexan karayo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh